رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dambaysay xajkii wadaaca ee rasuulku markaa uu xajiyey waa xajkiisa gootinta xajkaa sida loogu magac daray ama aad ka fahmi karta magaciisa xajatulwadaacbaa la yidhaayo waa xajkii nebigu uu ku sagootiyey uma sidaa darteed ayaa xajka ayaannu ka soo baxnay waxaana noogu soo dambaysay markuu rasuulku ka soo noqday xajkii wadaaca inuu qalqaaliyey ama uu diyaariyey ciidan uu markaa hogaaminayey usaama ciidankii intuusan bixinna rasuulkaa xanuunsaday ayagiina dib bay u dhaceen markuu nebigu dhintay kadibna abuubakar baa socodsiiyey ila alrafiiqi alaclaa waxaan gelaynaa rafiiqii sare addahaab aaditaankii rasuulka uu aaday ila alrafiiqi alaclaa rafiiqa sare waa geeridii nebiga macaalim tawdiic altawdiici calaamaadka sagootinta wa bacdama markii balaqa ay uu gaarsiiyey kadib wa maa wakhti kadib balaqa uu gaarsiiyey rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam alrisaalata nebiga markuu risaalada dadka gaarsiiyey oo waaddaa uu gutay alamaanata amaanadii wa nasaxa uu u nasiixeeyey alummata ummadda bada'ad waxaa bilaabatay dalaa'icul wadaa'i lwadaa'i iyo sagootinta oo min addunyaa adduunka uu rasuulku sagootinayey rasuulkuu adduunku sugootinayey ayaa bilaabatay tatasimu fii aqwaalihi taasoo calaamad u noqotay fii aqwaalihi tasim taasoo calaamad u noqotay fii aqwaalihi hadalladiisi iyo wa afcaalihi waxa uu samaynaayo nebiga hadalla ka soo baxayey iyo ficilo uu samaynayey ayaa waxay tilmaama u ahaa iyo calaamad inuu ictikaafa wuxuu ictikaafay rasuulka fii ramadaana ramadaan oo min asanati alcaashira sannadii tobanaad cishriina yowman labaatan maalmood buu ictikaafay nebiga toban toban buu ictikaafi jiray laakiin maalintaa labaatan buu ictikaafay wa caaradahu wuxuu u soo bandhigay jibriilna alqur'aana qur'aanka maratayni laba jeer hal hal mar ayay dhammayn jireen asaga iyo jibriilay qur-aanka ku subcin jireen laakiin sanadkaa laba jeer bay dhammeeyeen fa qaala libnatihi gabadhiisii faadimata ahayd buu ku yidhi laa uraa u arki maayo daalika arrintaa ila iqtiraaba ajalii inay ajasheeda soo dhowaatay maahane geerideedii inay soo dhowaataan u malaynayaa wawadaca rasuulku wuxuu sagootiyey mucaadan ila alyaman yaman xaggeed buu u sii sogootiyey fa awsaahu wuu u dardaarmay uma kadib qaale wuxuu yidhi yaa mucaad mucaadow innaka adigu casa waxaa la arkaa allaa talqaanii inaadan ila kulmin bacda caamii haada sanadkaygan ee kan ah ka gadaal walacallaka waxaa dhici kartoo suuragal ah an tamura inaad soo marto bimasjidii haadaa masjidkaygan ee kan ah iyo wa qabrii qabrigayga qabrigayga iyo masaajidkayga inaad soo martaa suuragal ah fa mucaad mucaad wuu ooyey gashacan argagax dartii buu la ooyey lifiraaqi rasuuli illaahi faaruqitaanka nebiga uu faaruqi doono sal allahu calayhi wasalam argagax uu ka argagaxsan yahay ayuu mucaad la wa qaala wuxuu dhahay sal allahu calayhi wasalam nebiga fii xajati lwadaac xajkiisa gootinta markii lagu jirayna rasuulku wuxuu yidhi miraaran dhowr jeer lacalli waxaan mudnahay laa alqaakum inaanan idinla kulmin bacda caami sanadkaygan kadib haadaa ee kan ah walacalli waxaa la arkaa oon mudnahay laa axuju inaanan soo xajinin bacda caami sanadkaygan kadib haadaa ee kan ah wa kaana wuxuu ahaa nusuul soo degitaankii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyey uu soo degay alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma maanta ayaan akmaltu dhammaystiray oon kaamilay lakum adinka diinakum diinkiina alaaya aaya aayadda wakadalika saasoo kale ayaa nusuuli suurati nasri soo degitaankii suuratu nasri waa idaa jaa'e waxay ahayd ishcaaran calaamad ama ishcaar muujinaya biannahu nebigu faraqa inuu faaruqay ee uu gutay min mahanatihi shaqadiisii ujeeddadii dacwada iyo risaaladii loo soo diray inuu ku ka faaruqay ee uu dhammaystay fi dunya adduunka walidaalika sidaa darteed ayaa sumiyad waxaa loogu magac daray bixajati alwadaac xajatu alwadaac oo macnaheedu ay tahay xajkiisa gootinta ay annahu asagoo wadaca annaasa dadkiibuu sagootiyey nebiga liyantaqila suu ugu guuruu ugu wareego ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa subxaana wa tacaala wa fii awaa'ili shahri safar bishii safar bilowgeedii sanadii kow iyo tobanaad ee hijrada kharaja wuu baxay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ilaa uxud buurtii uxud buu aaday iyo dadkii ku duurnaa fasallaa waa ku tukaday cala shuhadaai shuhadadii meesha ku aasnayd ayuu nebigu ku tukaday ama u duceeyey kalmuwaddaci sidii asagoo sagootinaya lilaxyaai axyaa'i iyo waalamwaati dadka nool iyo kuwa dhintayba sagootin uu sagootinayay darteed uma intaa kadib insarafa wuxuu u soo gadoomay nebiga ee uu soo aaday ila almimbari mimbarkii masaajidka fa qaala wuxuu yidhi ana anigu faratun baan ahay ceelalyow ayaan lakum adinka idiin ahay ceelalyow faradka waxaa loola jeedaa geela marka la biyogeynayo la rabo in la soo waraabiyo ceelka iyo barkana la geeyo nin baa ka hormara ama laba nin barkay u sii diyaariyaan meeshay geeli hore lahaayeen bay u sii diyaariyaan biyahay barkadaha ugu sii shubaan ceelalyow baa la yidhaahdaa rasuulku wuxuu leeyahay ceelalyow baan idiin ahay macnaha waan idinka sii horeeya ana anigu faratun farad baan ahay mid idinka sii horeeya lakum adinka oo mid ceelaliyow baan idiin ahay wa ana aniguna shahiidun baan calaykum korkiinna ku ahay wa innii anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la anduru waxaan eegayaa oon fiirinayaa ilaa xawdii darkeyga al'aana hadda hadda oo aan minbar ka fadhiyo yaan xoodkayga u jeedaa buu yidhi nebiga wa innii anigu ucdiitu waxaa la isiiyey mafaatiixa khasaa'ina alardi khasaa'inta dhulka furayaashooda ow amase mafaatiixa alardi baa laysiiyey ayuu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam furayaasha arlada ayaa markaa laysiiyey wa inii anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartayo maa akhaafu idinkagama cabsanaya calaykum korkiina an tushrikuu inaad shariig yeeshaan bacdii ani gadaashay ani gadaalkay inaad shirki samaysaan ood gaalnimo u noqotaan saxaabtaydiiyey idinkaga cabsan maayo walaakiinse akhaafu waxaan cabsanayaa calaykum korkiina an tanaafasuu inaad u tartantaan fiiha adduunka dhexdiisa xoolaha mafaatiixda kaydadka laysiiyey iyo adduunka inaad u tartantaan ood adduun keliya raadisaan ood aakhira ka tagtaan taasaan idinkaga baqaya wa fii awaakiri shahri safar bisha safar gabagabadeedii gaba ee aakhirkeedii kharaja rasuulku wuxuu u soo baxay ilaa baqiici alqarqad meesha lagu magacaabo baqiici alqarqad waa meesha dadka muslimiinta lagu aasi jiray masaajidka nebigana u dhow fii jawfi lleyl habeen saq dhexe ah ayuu nebigu soo aaday faistakfara lahum wuu u dembidaaf weydiiyey raggii baqiic ku joognaa ee ku aasnaa yuu nebigu istikfaar alla uga weydiiyey inuu u dembi dhaafo wa qaala wuxuu kaloo yidhi nebiga innaa annagu bikum adinku laaxiquuna kuw idin imaanayaanu nahay war idinsoo haleelaynaa macnaha bidaayat almarad xanuunka bilowgiisa xanuunkii rasuulka uu ku geeriyooday sidii uu ugu bilowday wa yowma alifnayni maalin isniin ay tahay alakhiiri min shahri safar ayna ugu dambaysa bil safar shahiga waxa uu ka qayb galay rasuuluullaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam janaasatan janaaso oo fi lbaqiic baqiic lagu aasaayey qof dhintay janaasadiisoo baqiic loo waday ayuu rasuulku ka qayb galay maalmihii ugu dambeeyey bisha safar maalin isniinna ay tahay qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi rajaca wuxuu ka soo laabtay nebiga min albaqiic baqiic buu ka soo noqday wa ana aniguna ajidu aan helahayo sudaacan madax xanuun ama xanuun fii ra'sii madaxayga madaxa sudaa iyo dhafoor xanuun yaa ihaayoo aad baa madaxa ii xanuunayey wa ana anigoo aquulu dhahayaa waa ra'saah alla madax xanuunkaygiyaay macnu waa sida waa ra'saah aad baa madaxa ii xanuunaya faqaala rasuulku wuxuu yidhi bal ana wallaahi yaa caaisha waa ra'saa bal iska daa buu yidhi ana anigaa wallaahi allan ku dhaartee yaa caaisha waa ra'saa aad buu madaxayo xanuunaya anaa kaa daran anigana mada xanuunkaygiiyo markaa kadib buu rasuulku wuxuu yidhi baa la yidhi siday taariikhdu gobol tilmaantay caaishay haddaad hortay dhimato haddaad hortaa dhinto idhaq haddaan hortay dhimatana waan ku dhaqayaa waan ku kafanayaa janaasaan kugu tukanayaa waan ku aasayaa markaasay caaisha ciyaartii moodaya waxay tidhi waa ku gartay rasuulkii allow waxaad rabtaa inaan dhinto oo aad idhaqdo ood i karfanto ood qabriga igeyso kadibnaad soo noqoto xaasaskaagaba hadla fiicato arrimooyin noocaasa mar allaala markay dareentay caaisha inuu nebigu jirtay yo aad yaad uga qoomamaysay kaana wuxuu ahaa haadaa midkaa bidaayata maradihi xinuunkiisa sidii uu ku bilowday buu ahaa sala allahu calayhi wasalam wahuwa rasuulku maca daalika intaa waxaa u dheereed yaduuru inuu ku wareegayay calaa nisaa'ihi xaasaskiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam asagoo xanuunkaa haya haddana qismigii dumarkii badnaa ee uu qabay midba tookadeeda ayuu siinayey sala allahu calayhi wasalam xata ishtadda ilaa ay ku darnaatay ku xoogowday bihi asaga almaradu xanuunkii ilaa xanuunkii uu ku darnaaday nebiga wahuwa asagoo fii beyti maymuuna maymuuna gurigeeda ku sugan habeen uu tooka maymuuna u lahaa gurigeeda asagoo jooga fa akhada wuxuu bilaabay nebiga yas'alu inuu su'aalayo leeyahay ayna ana haddan ayna ana haddan agee ahaanayaa ani tookadeyda aye yuriiddu wuxuu ula jeedaa yowmu caaisha caaisha maalinteeda aad buu u jeclaa rasuulka caaisha radia allaahu canha saa darteed baa habeenba haddii meel la geeyo wuxuu dhahayay beriyaa iskale tookada alla xaggee ahaana ani beri way fahmeen dumarkiina inuu caaisha ula jeedo faadina lahu wuu ka fasaxqaatay aswaajuhu xaasiskiisa adina lahu way u idmeen dheh rasuulka aswaajahu xaasiskiisa an yakuuna inuu iska ahaado xayfu shaaa meeshuu doono bal wuxuu ka codsaday nebiga inay in caaisha xaggeeda oo iska jiifta nebiga ayagana meesha ay ku baxnaaniyaan oo ay ugu yimaadaan meeshan ay markaa ku soo booqdaan taasuu markaa ka codsaday tooka tookada ay ka dhaafaan bacdana xanuunku uu ka batay fa adina lahu way u idmeen faadina way u fasaxeen lahu rasuulka aswaajuhu dumarkiisa an yakuuna inuu iska ahaado xaysu shaaa meeshuu doono xanaankaagii jiradaada ma naqaan baa baarlamaanta maanta tookadeenaanu kaa rabnaa saa darteed bay dumarkii rasuulku qaday way u fasaxeen fa kharaja wuu soo baxay nebiguna yamshii asagoo socda bayna alfadli bni cabbaas iyo wacali bni abi taalib labadaa nin bisha ruurid asagoo markaa ku socda rasuulka sal alla calayh wasalam intaa kadib rasuulku wuu soo baxay oo waa la soo waday macnaha fa kharaja yamshi wuu soo baxay nebiga asagoo socda bayna alfadli bni cabbaas waa cabdulaahi bni cabbaas walaalkii iyo wa cali bni abi aalib cali ibni abi aalib dhexdooda asagoo ay hogaaminayaan taqaabadu ay xariiqayso oo ay ku jiidmayaan qadamaahu gomdihiisa bilardi dhulka dhulka ay lugihiisa saa ugu xariiqmayaan xallaa uu u guuray ama uu u soo wareegay ilaa binti caaisha caaisha gurigeeda marka radia allaahu canha ilaahay xaggeeda ha ka raalli noqdee lamaa goortii dakhala uu soo galay nebiga beytii gurigeyda washtada bihi uuna ku darnaaduu ku xoogaystou ku adkaaday wajacuhu xanuunkiisa qaala wuxuu yidhi hariiquu shuba hariiquu shuba buu yidhi calaya korkayda waxaad ku shubtaan min sabci qiradin toddoba yadaanku shuba oo lam tuxlal aan la furin awkiyatuhunna xargahooda afshirka ama toddoba aashoon oo qirdadood ah biyo ka buuxaan oon afka laga furin macnaha waxba laga dhimin ku shuba korkeyga lacallii waxaan mudnahay oo aan mudanahay acaahadu inaan la soo ballamo ilannaasi dadka xaggooda waxaan rabaa inaan intaan dad ka aado aan la soo ballamee biyaha igu shuba faajalasnaahu waanu ku fadhiisinay rasuulka fii mikhdabin baaf oo lixabsata xabse u sugnaa oo zawjinebi nebiga sawjadiisa ahayd sala allahu calayhi wasalam intaan soo qabanay baan rasuulka waxaan ku fadhiisinay bay tiri caaisha faajalasnaahu waan fadhiisinay fii mikhdabin baaf ayaan ku fadhiisinay oo lixabsata ay lahayd zawji nebiy uma tafiqnaa kadib waxaanu gudagalnay nasubbu inaan shubno calayhi nebiga korkiisa inaan ku shubayno min tilka alqirabi ee qirabooyinka wadaanaha biyaha ah ama sibraarada biyaha ah inaan ku shubno xataa intii tafiqa uu gudagalay nebiga yushiiru inuu noo ishaaro ilaynaa xaggeenna an qad facaltunna waad fasheen waad samayseen waxaan idin amray iga joojiya macnuhu waa sida uma intaa kadib kharaja wuu u soo baxay nebiga ila maasi dadka ayuu soo aaday fasallaa wuu tujiyey bihim ayaga wakhatabahum waana u khudbeeyey salaadii buu ka bixiyey khudbana waa u akhriyey wa qaala wuxuu yidhi fii maa qaala wixii uu yidhi waxaa ka mid ahaa ina man kaana ina man kaana qofkii qablakum adinka idinka horeeyey macnaha dadkii adinka idinka horeeyey kaanuu waxay ahaayeen yattakhiduuna kuwa ka samaysta qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda qubuurtoodii wa saalixiinihim dadkooda saalixiintae owliyada ah masaajida masaajiday ka samaysan jireen calaa hooyay falaa tattakhiduu ha ka samaysanina idinka alqubuura qubuuraha masaajida masaajida ha ka samaysanina innii aniga oo rasuulkiinii ah ayuu yidhi nebiga anha waxaa kaloo ah oo oo suuragal ah in masjid laftigiisa laga sameeyo taana markaa waa suuragal alaa hooyaad falaa tattakhiduu ha ka samaysanina alqubuura qubuuraha masaajida masaajidaha ka samaysanina inii anigu anhaakum waan idinka reebay can daalika arrintaa waqaala rasuulku wuxuu yidhi racmatullaahi racmadda ilaahay ha ahaato cala alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaar korkooda racmadda rabbi ha ahaato ittakhaduu waxay ka samaysteen qubuura anbiyaa'ihim nebiyadooda uguurtoodiibay masaajida masaajida ka dhigteen wa qaala wuxuu yidhi laa tattaqiduu ha ka samaysanina qabarii qabrigayga waxanan sanab oo yucbadu la caabudo qabrigayga sanab la caabudo ha ka samaysanina oo ha ka yeelina buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam waa carab wuxuu u bandhigay nafsahu nafsadiisa lilqisaasi aargudasho qof kastoo wax ku sameeyey ama aan dhul ku dhuftay ama aan khanjaruurtay ama aan dharbaaxay hayga aarguta buu dhahay nebiga waa ikanaa diyaar ayaan ahay wa carada nafsahu naftiisa wuxuu u soo cardiyay nebiga uu u soo bandhigay lilqisaasi qisaas wa awsaa wuu dardaarmay bilansaari reer ansaarna khayran buu u dardaarmay nebiga war ansaar iska ilaaliya war qof kastoo madax noqda oo tabtibi kara anficina kara ansaar yuusan dhibin ansaar dhib yaan la gaarsiiyin xaaladaasuu kaga dardaarmay uma intaa kadib qaala rasuulku wuxuu yidhi ina cabdan adoon ayaa khayarahu allaahu ilaah wuxuu dooransiiyey <clears throat> uu khiyaargeliyey bayna an yu'tiyahu inuu siiyo min zahrati addunya dhalaalka adduunka maa shaa'a wixii uu doono iyo wabayna maa cindahu waxa ilaahay agtiisa yaala addoon addoommada ka mid ah yaa ilaahay wuxuu kala khiyaar geliyey masahrada adduunkii dhalaalka adduunkaoo dhan maan ku siinaa mase waxaa ilaahay agtiisa yaala ayaad rabtaa fakhtaara wuxuu doortay addoonkiina maa cindahu waxa ilaahay agtiisa ahaaday qaala abuu saciid wuxuu yidhi alqudriy fa bakaa abuu bakar abubakar wuu ooyey intaa markay dhacday abuubakar waa ooyey wa qaala wuxuu yidhi fadaynaaka waxaan kugu furanaynaa biaabaa'ina aabbayaalkeen iyo wa ummahaatinaa hooyooyinkeena ayaan kugu furanaynaa fa qaala annaasu dadku waxay dhaheen unduruu fiiriya ilaa haada ashaykhu duqaan fiiriya odayga yukhbiru rasuulu ullah rasuulkii allah wuxuu ka khabrayaa ee uu ka waramayaa sala allahu calayhi wasalam can cabdin adoon khayarahu allaahu ilaahay uu kala dooransiiyey bayna an yu'tiyahu inuu la yimaado uu siiyo min zahrati addunya adduunka dhalaalkiisa iyo wa bayna maa cindahu waxay ilaahay agtiisa yaala labadaas addoon la khiyaar geliyey ayuu nebigu ka sheekaynayaa wahuwa yaquul asaguna wuxuu odhanayaa oo abuubakare fadaynaaka biaabaa'inaa wa ummahaatina hooyooyinkiinnii aabbayaalkeen baan kugu furanaynaa fa kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam huwa asagu almukhayar midka la khiyaargeliyey qofka doortay alla agtiisa inuu aadoo dhiman rababa waa nebiga wa kaana abuu bakarna wuxuu ahaa aclamunaa midka noogu garasho ogaa aad buu u fahmay qofka la khiyaar geliyey inuu rasuulku markaa yahay uma intaa kadib afamaa wuu ammaanay rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam calaa abii bakr abii bakar buu ammaanay wa amara wuxuu amray bisaddi abwaabi bisaddi alabwaabi albaabaha in la oodo albaabaha oo dhan in la xiro ashaaricati ee u furan fi lmasjidi masaajidka abualbaab markaa u furan oo qofba albaab baa markaa uga furnaa kulli ha la xiro buu dhahay irid walboo masaajidka u furan ilaa baaba abi bakrin abibakr albaabkiisa maahane wa kaana waxay ahayd daalika kaa yowmu alarbicaa maalin arbaca ah falammaa markii kaana ay ahaatay oo la gaaray yowmu alkhamiis waqad ishtadda bihi uuna ku darnaaday rasuulka alwajaca xanaanka xanuunkiina uu ku xoogaystay rasuulka qaala wuxuu yidhi halumuu kaalaya ii imaada aktubu lakum aan idin qoree kitaaban warqad ordahoo intaad warqad ii keentaan idinkana ii imaada aan warqad idin qore lam tadiluu aadan dhumaynin bacdahu kitaabkaa kadib haddii kitaabkaas aan idin qoro kadib dhumi maysaane faqaala cumar wuxuu yidhi halaba waxaa ka adkaaday calayhi nebiga korkiisa alwajacu xanuunka wa rasuulku wuu xanuunsan yahay wa cindakum agtiinana alqur'aana kitaabka qur'aankaa yaala xasbukum waxaa idinku filan kitaabullahi ilaahay kitaabkiisa ka daaya nebiga qadaha u keenine waqad ha u keenina rasuulkee ka dhaafa sababtu waxay tahay nebiga xanuun baa haaya hadalkan waxaa ka keenaya qandhada kulaylkeeda ilan qofku markii xanuunka uu ka bato waa qarwayaa hadalaa ka soo baxaya hadalkaas waayee dhaafa rasuulka hadhibina qad halaba calayhi waxaa nebiga ka adkaaday alwajacu xanuunka warqad hadda uu idin qorana baahi uma qabtaan wa cindakum alqur'aan qur'aanka agtiina yaala idinkix yaala xasbukum waxaa idinku filan kitaabullaahi ilaahay kitaabkiisa fakhtalafuu way iskhilaafeen qaar waxay dheen waa keenaynaa waana nuuqura rasuulka warqadda qaarna waxay dheen iska dhaafa falammaa aktaruu markay badiyeen allaqata buuqi iyo wal iyo wاlاkhtilaafi iskhilaafkii markuu ku batay qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam quumuu canii yoo kala kacabeeyey iga istaaga ka taga agtayda dood agtayda kuma habboona in nebiga agtiisa lagu doodo owla ma aha waatuu ibnu cabbaas yidhi musiibo dhammaanteed waa wixii kala dhex galay nebigii warqad noo qori lahaa maxaa dhex galay dood baa dhex gashay dooddu aad bay u tahay lama doodo walaalayaal khilaafka iyo doodda waa halaag saa darteed yaa ummadda waxaa dib u dhiga wax baabi'iya wax burburiya saaxiibtuu isku dira walaal isjecel kala geeya waa muranka iyo doodda quumuu canii buu dhahay iga kala dareer iga taga waawsaa wuu dardaarmay nebiga fii dalika alyowmi maalintaa biikhraaji alyahuud yahuud in laga saaro iyo waalnasaara nasaarada waalmushrikiini mushrikiinta min jasiirati alcarab dhulka carabta laga bixiyo iyo wa biijaazati alwufuud wafdiyaasha in la siiyo binaxwi maa kaana yujiisuhum wuxuu siin jiray ila markii sanadkii sagaalaad aanu marayno wafdiyaalka wafdi kastuu yimaada ama ha islaamo ama yuusan islaamin nebiga wuxuu siin jiray sal alla calah wasalam cafaa fara badan buu siin jiray saa darteed wufuudda in la abaalgudo waxna la siiyo wa akada wuxuu ku adkeeyey lahum ayaga waa dadkii amra salaad salaada amarkeeda asalaa asalaa asalaa saasuu rasuulku wa wasalaada tukada wasalaadaha ka tegina waa sakaraad aad buu u dardaarmay wa lahum wuxuu ku adkeeyey amra asalaad iyo wamaa wixii malakad ay hanatay aymaamu midigyaalkooda xaasaska aad qabtaan xoolihiina ilmihiina addoomadiina lo ari wax allal waxaad leedaed dhaqanayso waxaad miigtaada ku hanatay saa darteed kuwaana in la ilaaliyo yuu rasuulku dardaarmay wa qaala wuxuu yidhi taraktu waxaan idinkaga tegey fiikum dhexdiina amrayni laba arin lam tadilluu aadan dhumaynin ma tamasaktum bihimaa intaad haysataan laba waxyaaba intaad ku dhegan tihiin walbaynin waa maxay kitaab ullah wa sunni kitaabkiisa iyo axaadiista nebiga sal alla aleh wasalam markii labadaa la bidco waxaan wax ka jirin diin laga dhigto maalintaasi ummadu dhumaan laakiin inta kitaab alla la haysto sunno nebina lagu dhegan yahay wallaahisan dadku markaa dhamaynin taraktu fiikum waxaan dhexdiina idinkaga tegay amrayni laba arrin ladilu aadan dhimaynin maa intaysan adintihiin waadka bihimaa labadooda waa kitaablaahi ilaahay kitaabkiisa iyo sunnatii sunnadeeda buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuulka xanuunka kusii badan doon abubakar baana dadka gujin doona laakiin meesha inoo joogta caawa wabilaahi subxaana wa